alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed w slama tasliima kaiira darsigii shalay qaybta hore ku saabsan alfaadda uu saxaabigu wax ku warinaayo qaybta shanaad wuxuu yidhi an yaquula kuna nafcalu kada wa kanuu yafcaluuna kada fahada cinda idaafatihi ilى zamn الnubuwati xujatun liduhuuri iqraarihim calayhi marka mawdican liduhuuri iqraarihim calayhi dhibi kuma sugna wax qalbiga kuma jiro markii xoogaa inuu qalbi ku jiro ayaynu markii u ilannay waxay noqonaysaa liduhuuri iqraarihim waa masdarun mudaafun limafcuulih marka faacilkii lama sheegin liduhuuri iqraarihim xujo weeyaan wixii loo tiiriyo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam oo uu saxaabigu yidhaahdo kunnaa nafcalu fii cahdi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalama kada wa waxay xujo u ahaatay liduhuuri iqraarihim sugista loo sugay saxaabada oo bimacnaa nebigu u sugay sala allahu alayh wasalam calayhi ay cala alficli marka faacilkii ayaa la xadfay dabeedna masderkii wuxuu ahaa masder mutacaddi ah waxaa loo idaafeeyey mafcuulkiisii masderka mutacaddiga ana waa dhici karta marna in faacilkiisa loo idaafeeyo marna mafcuulkiisa loo idaafeeyo marka haddii faacilka la muujin lahaa waxay noqon lahay liduhuuri iqraarihi ama iqraari nabiyi sala allahu aleyh wasalam iyaahum calayhi ay cala alficli saasay noqon lahay markaa sideeda ayay sax ku tahay afcaalu rasuuli sala allahu aleyh wasalama wa taqriiraatuh waxaynu ku jirnay qaybtii ku saabsanayd sunnada ku saabsanayd baynu ku jirnay sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam waxay u qaybsantaa qowl iyo ficil iyo taqriir awsaaf khalqiya iyo awsaaf khuluqiyana culammada qaarkood waa ku sii daraan marka waxay mu'alifiintu ka hadlayaan qaybta ku saabsan nebiga sala allahu alayh wasalam ficiladiisa wuxuu nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam iyo wuxuu taqhriiriyo waxay ku horeynayaan qaybta afcaasha ku saabsan afcaaluhu calayhi asalaatu wassalaamu yani nebiga sala allahu alayh wasalam ficiladiisiiyo waxa uu samaynaayey ama wixii uu sameeyey baa halkanna lagaga hadlaya oo lagu baxsinaya tanqasimu afcaalu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama ilaa aqsaamin way qaybsantaa rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ficiladiisu waxay u qaybsamaan qaybo awalan maa kaana yafcaluhu bimuqtada aljibillati kaalqiyaami waalqucuudi waalakli waalshurbi qaybta koowaad ama waxaynu odhanaynaa marka koowaad waa ka uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu samayn jiray bimuqtada aljibillati abuurku keensadka uu keensanaayo ama wuxuu keensaday uu ku samayn jiray kalqiyaami sida istaaggiyo waalqucuudi fadhigiyo waalakli cunitaankiyo washurbi cabitaanka fa xukmuhu libaaxa xukumkiisu waa ibaaxo waa inay bannaan tahay jibilla waxaa la yidhaahdaa waa khilqada iyo abuurka ayaa la yidhahdaa wاtaquu aladii khalaqakum aljibilaةa alأwaliin waxa looga jeeday yani makhluuqaadkii horena waa abuuray iyo dadkii hore culamada qaarkood waxay ku daran walcaada bimuqtada aljibilati walcaada oo bimacnaa qof kasta kama maarmayo ficiladan oo istaagga iyo fadhiga iyo cunitaanka iyo cabbitaanka iyo ashyaada la midka ah ruuxu waa u baahan yahay si aan tashriic ahayn baanu markaa u samaynayaa oo ama caado ama jibilla marka xukunkiisu waa ibaaxo waxaa loo jeedaa fii xaddi daatihaa bay ibaaxo tahay iyada keliya marka la eego ibaaxay asalkeedu tahay samaynta uu nebigu sameeyeyna sala allahu aleyh wasalam waxaa laga qaadanaya un inay bannaanta laakiin wax daatadeeda ka baxsan marka loo milicsanayo loo eegayo waxaa dhici karta in lays amro ama layska reebo oo sabab baa loo amri karaa oo ay ma'muuru bihi u noqon kartaa ama manhiyun canhu ay u noqon kartaa taasi waa wax daatadii ka baxsan markaa sabab yagii ka baxsan way noqon kartaa mid loo amray ama loo reebay sifo lays amray yeelan kartaa sida marka waxa in midigta lagu cunaa inay tahay yani mid lays amray oo laazima bimacnaa waajiba sifo la reebayna way yeelan kartaa sida in bidixda wax lagu cunaa inay tahay midaan bannaanayn laakiin fii xaddi daatiha marka la eego xukunku waa ibaaxo waana tay culammadu sheegaan ashyaada sunan alcaada iyo sunan alcibaada waa tay kala sheegaan haaniya maa kaana mutaradida bayna aljibillati waatashriic waa kii dhex yaallay ee bimacnaa ku dhex noqnoqonaayey jibillo oo abuurkii ah iyo tashriic labadaa dhexdooda oo lays odhanayey ma jibilla ahaan iyo caada ahaan buu nebigu u sameeyey sala allahu aleyh wasalam mise wuxuu u sameeyey tashriic ka wuquufihi sala allahu aleyh wasalam raakiban bicarafa waa sida istaaggiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu istaagay carafa xaaluu wax fuushan yahay istaagay oo isagu hashiisa saaran ayuu markaa carafa istaagay wa nusuulihi iyo sida degitaankiisa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam degay weeye bilmuxasabi muxasab uu degey yani baxa uu degey fahal yulxaqu biljibiliyi miyaa la haleeshinayaa nooca jibiliga ah fayakuunu mubaaxan kamaa taqadama wuxuu noqonayaa mid mubaaxa oo iska bannaan xaalay ahaatay sidii soo hormartay aw bitashriici mise tashriica la haleeshiinayaa fayuta'asaa bihi waa lagu dayanaya oo usu waa ku jirtaa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan qaybtan labaad waxay ku saabsan tahay waa wax dhex yaalla ma jibillaa nebigu u sameeyey sala allahu aleyh wasalam mise tashriic buu u sameeyey sababtuna waxay tahay ficilku wuxuu isaga eg yahay ficil caado ah laakiin wuxuu dhex dhacay cibaaduu dhex dhacay wax qawla oo tilmaamayana lama hayo marka labada keebaa la haleeshiinaya khilaafkana waxaa keensaday waxaa ku sugan tacaarud اlasl wاaahir asalkii iyo daahirkiibaa iscaariday waayo asalku wuxuu yahay waa cadamu tashriic ilaa ay sugnaato tashriicu daahirkuna wuxuu yahay in nebiga salى اllahu aleyh wasalem afcaashiisa waxaa u haaliba tashriic oo daahir ah waayo nebiga waxaa loo soo diray sala allahu aleyh wasalam libayaani sharciyaat ashyaada sharciga inuu caddeeyaa loo soo diray marka tacaarud alasli waadaahir baa ku sugan sababulkhilaafku waa sidaas marka culamada qaarkoodba mid bay u iisheen maala annuzuulu bilmuxasab asxaabtii rasuulka sal allahu alayh wasalam baa isku khilaafay oo caaisha iyo cabdullahi bnu cabbaas waxay yidhaahdeen sunno ma aha in badxa la dega muxasabku waxay ahayd waa meel yani markaa waadi ah oo tog ah oo dee markaa tamuux ahayd oo maka ka mid ah waxaa lagu sheegaa marka maka la joogo yani halkan xaya almacaabida inay ka mid tahay oo masjidka melik cabdilcaziiz yani waxa ka shisheeye ee waqooyiga ka xiga yani marka halkaasuu muxasab ku ahaan jiray ba la yidhi masjidka cabdilcaziiz yani marka halka ku dhow ama alimaara alqadiima ay ahaan jirtay maka oo way iska soo hor marka wixii xaggaa ka xiga ayay ahaan jirtaa la yidhi muxasabku marka halkaasaa nebigu degay sala allahu aleyh wasalam waxaanay meel yani markaa waadiye ah oo biyuhu isugu soo yani buuruhu ku soo biiceeliyaan oo dabeed markaa tamuuxah marka ma sunnanimaa u degey oo halkaa in la degaa waa sunne mise wuxuu u degey bimuqtada aljibillati waalcaada ayuu u degey oo ugama jeedin saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasallam waa isku khilaafeen caaisha waxay tidhi in muxasab la degaa sunne ma aha ee wuxuu nebigu u degey sala allahu aleyh wasalam لأنه kaana asmaxa likhuruuji bixitaanku bixaayo ayay u sahlanayd saasuu u digay بن bnu cabbaas laftiisuna saasuu tilmaamay cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi annuzuulu bilmuxasabi sunna in muxasab la degaa waa sunne marka saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa isku khilaafo oo qaarkoodba si sababulkhilaafku siduu yahayna yani waa tilmaanay marka labada nooc keebaa la haleeshiinayaa ficilku daahir ahaan wuxuu eg yahay yani markaa ficil bimuqtada aljibillati walcaada oo loo sameeyey laakiin wuxuu dhex dhacay yani fii khilaal alcibaada ayuu dhex dhacay ixtimaalka sida iyo sidaba dee waa aqbali karaa nooc kale ayaa jira oo isagu kan ka yara duwan waa afcaashuu nebigu u sameeyey salى اllahu alيyه waslm alى sabiil itifaaq yani la kulan iyo ugu beegan uu u sameeyey laakiin takhsiis inuu uga jeeday aan markaa qariino caddaynaysan lahayn afcaashaasi waxay tahay waa sida nebigu salى allahu aleyh wasalam safarkiisii uu madiine ka yimi oo maka u soo socday ama xaj ama cumro amaakintii salaaddu ku qabsatay ee uu ku tukaday ama uu yaro degay ee ku nastay amaakinta caynkaas ah takhsiis cibaado lagu gaar yeelo ugama jeedin jamaahiirta culammaduna kama qaadan in mawaadicdaa cibaado lagu gaar yeelaayo ha yeeshee cabdullaahi bnu cumar isagu mas'aladaas wuxuu sameeyey meel kasta uu nebigu sala allahu aleyh wasalam degay inuu dego meel kasta uu ku tukadayna inuu la doonto salaadda inuu ku tukado laakiin jamaahirta saxaabadu sidaas iyadaa ma yeelin saxaabadii ka cilmiga badnayd ee ka fadliga badnayd ee ka faraha badnayd namadka noocaasa may samayn hadday tahay alkhulafaaء اraashiduun abu bakr cumar cuثmaan cali iyo hayruhum min aلصaxaaba may samayn markay xaj ama cumro u soo kacayaan meel kasta uu nebigu salى اllahu aleyh wasalam ku yaro nastay oo yaro degay inay degaan mawdic kasta uu ku tukadayna inay salaada ula qasdaan inay ku tukadaan bale cumar waa inkiray oo meel intuu degay ayuu wuxuu arkay dad intay meel u yaro kaceen meeshii ku tukanayaan markaasu maxay ahaayeen markaasaa lagu yidhi masjidun sallaa fiihi rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam waa mawdicu nebigu ku tukaday oo way ku tukanayaan meesha cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah wuxuu yidhi inamaa ahlaka man kana qablakum kaanuu yatatabbacuuna aathaara anbiyaa'ihim fayatakhiduunaha kanaa'isa wabiican faman adrakathu asalaatu fi tilka almasaajidi falyusal wailaa falyamdi walaa yatacamadha cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaahu wuxuu yidhi waxaa halaagay kuwii idinka horreeyey raadadkii nebiyadooda inay raaci jireen oo ay ka dhigan jireen kaniisado iyo meelo lagu cibaadaysto marka ruux ay la kulanto ugu beeganto amaakinta uu nebigu ku tukaday salaadii ay ku qabsatay ha ku tukado haddii kalena ha socdo laakiin yaanu u qasdin mawdica inuu salaad ku gaar yeelo yani xadiiska ama asarkaan u jeedaa asarka cumar ee sidaa sheegaya sheekh albani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa saxiix wakadalika xaafid ibnu xajar waxa uu ku soo aroorinayaa fatxulbaariga isagana saniciisu wuxuu ku tusinaya inuu quweynayo ibnu wadax baa ku soo warinaya yani albidac hayruhuna waa soo wariyey marka wuxuu kala saarayaa cumar bnu khaaab radia allahu canhu ardaa ruuxa cala sabiil itifaaq ay ugu beeganto xilligii salaaddu oo la kulan mawdicaa salaaddu kula kulantay ugu tukanaaya iyo ruuxa ku gaar yeelayo takhsiiska u qasdaaya marka wuxuu tilmaamayaa midna inay tahay mid khalada oo aan sax ahayn midna inaan dhibi ku sugnayn oo nebiguba sala allahu alayh wasalam mawdican inuu cibaado ku khasiso oo ku gaar yeelo muraadkiisu ma ahayn bas waa calaa sabiil itifaaq inay la kulantay xilligaa salaadu mawdica ku soo beegantay dabeedna saasaa nebigu ugu tukaday sala allahu aleyh wasalam waxaanuu sheegaya weliba ummadii hore waxaa lagu halaagay inay tani ka mid tahay yani saas yada ah ayuu markaa tilmaamay bukhaari saxiixiisa haddaba wuxuu soo wariyaa baab ku saabsan masaajidda oo yani uu kaga hadlayo nebigu salى اllahu alayh wasalam amaakintii uu ku tukaday markuu safarka ahaa oo xajka ama cimrada u soo socday ayuu saas yadaa ah soo warinayaa baabna u guntay yani cabdullaahi bnu cumar yani marka asarkiisii ama yani marka sheegistiisii uu sheegayay ashyaadaasoo ictinaaga gaara ka a ah ku samaynayeen uu soo rarayo imaam lbukhaari xaafid ibnu xajar markuu sharxayo baabkaas wuxuu soo naqlinayaa inkaarkii cumar inkiray oo asarkan buu sheegaya dabeedna wuxuu doonayaa ictinaaga uu ku dadaalayey cabdullaahi bnu cumar amaakinta iyo naqligooda iyo isaga laftiisu inuu markaa meel kasta oo nebigu ku tukaday inuu ku tukado inuu dooni jiray iyo asarkan cumar inuu kulmiyo ayuu doonayay marka weji buu marayaa oo wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar waxaa lagu kulminayaa in la yidhaahdo ta uu cumar inkirayey waxay ku saabsanayd waa haddii aan lagu tukan ta ibnu cumar samaynayeyna waa haddii markaa mawdicu ku tukaday lagu tukado tafriiq noocaasa ayuu doonayaa markaa inuu tilmaamo tafriiqaasna yani markaa sax ma aha waayo asarka cumar laftiisa waxa ku sugan waxa uu inkiraya inay tahay salaadda salaadda markaysagaa inay tahay asalka asarka soo wariyeyna waa ku sugan tahay salaaddu oo waxa uu tilmaamaya faman adrakathu الsalaatu fi tilka almasaajidi falyusalli waila falyamdi walaa yatacamadha ta kale waxa loo sheegay way ku tukanayaan ba la yidhi dabeedna taasuu inkirayey marka xaafid ibnu xajar jamcigaas uu ku jamcinaayo yani nadar baa ku jira sheekh albani wuxuu ku caddaynayaa inuu asarku yahay صaxiixu اlisnaad taxdiiru saajid min ittikhaadi alqubuuri masaajid ayuu ku caddaynaya weliba qaacidadu waxay keensanaysaa in kastoo culammada wax tasriixiyey aanan arag in xukmo rafci la siinayo waayo wuxuu ka warramay cumar ummadii hore intaa lagu halaagay arrin haybiyo ummadii hore ku saabsan ayuu cumar sheegay mana aha saxaabadii ahlu kitaabka wax ka qaadatay ay ahlucilmigu ku sheegeen taas marka taa lafteeda marka la eego in xukmu rafci leeyahay in ummadii hore taa lagu halaagay baa qaacidadu keensanaysa laakiin culammada wax tasriixiyey ma arag almuhim taa calaa sabiil itifaaqa ah wuxuu nebigu sala allahu aleyh wasalam calaa sabiil itifaaq u sameeyey waa in calaa sabiil itifaaq loo sameeyo wuxuu takhsiis uga jeedayna waa in takhsiis looga jeeda wuxuu caado u sameeyey waa inaan markaa qasad ka duwan qasadkiisii waa inaan loo samayn shaikhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahdo qaacida jaliila fi tawasul walwasiila masalada noocaasa waa kaga hadlaya afcaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu nebigu u sameeyey bimuqtada alcaada iyo bimuqtada aljibila iyo waxa uu sameeyey tashriic iyo takhsiis uu uga jeeday yani waxa weeye waa kala farqinaya waana ka hadlaya waxaanu odhanaya cabdullaahi bnu cumar sida uu sameeyey jamaahiru asaxaaba way khilaafeen oo khulafaa raashidiinka iyo khayrkood ba ka mid yihiin marka iyagaana ka itibaac badnaa oo nebiga uga raacis badnaa nebigana marka la raacayo waa in daahiran oo baatinan laga raaca daahirka ficilko keliya in laga raaca maa xataa qasadka waa in laga raaca wuxuu caado u samaynaayey waa inaan cibaado markaysaa loo samayn wixii markaa cala sabiil itifaaq uu sameeyey oo ay la kulanto ugu beegantay laakiin marka aanu inuu ku gaar uga jeedin waa inaan looga jeedin lagu gaar haddii kale waxay noqonaysaa daahirka ficilkana in laga raacay yani qasadkana in lagu khilaafay tamaamuitibaacna waa in labadaba lagu raaco mawdicu takhsiis uga jeedo waa in looga jeedaa mawdicu itifaaqun ay tahay oy ku beegantay waa in markaa itifaaqun ay noqotaa mawdicuu caade ahaan markaa u sameeyey waa in caade ahaan un loo sameeyaa yani ruuxu hadduu markaysa markaa noqoto inuu sameeyo waa inaynu cala sabiili cibaadiya taqarub markaysaga aanu u samaynayn waa inay saas yadaa u kala duwanaataa saasuu markaa sheegay masladaana waa ku nuxnuxsanaya cabdullaahi bnu cumarna kolley waxay u egtahay inaanu ilaaq ka qabin ashyaada qaarkood wax ka mida ah markaysaga inuu qabay sida markaysaga markaa xajka iyo cumradaasoo kale marka loo soo socdo maadaama fii khilaal alcibaada ay dhacday yani markaa uu is yidhi wax kastoo dhacaaba waxay noqonayaan yani xukunkii cibaadadii iyo tashriica yeelanaya waxaa ku tusinaya inaanu ilaaqa qabin sanadii xudaybiya baycadii baycatu ridwan waxay ka dhex waxay ka hoos dhacday geed hoostii laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara bukhaari saxiixiisa waxa uu ku soo wariyey cabdullaahi bnu cumar oo odhanaya sanad dabadeed baanu meeshii nimi ruux garta geedkii waa weyne marka wuxuu odhanayaa kaanat raxmata min allah ilowshiyaha aanu geedkii ilowno garan weynay naxariis xagga ilaahay bay ahayd culammada shuraaxdu markay sharxayaan hadalka ibnu cumar waxay leeyihiin naxariis waxay u ahayd dadka qaarkood inay ku kadsoomaan oo geedkii hoos fadhiistaan oo dabad ay ku lumaan oo ay marka dambe dabad sababto inay dadka jahaaladii ka barakaystaan khayr maadaama geedka hoostiisa uu ka xasilay geedkaana la sheegay yani tan noocaas ah ayaa markaa dhici kari lahayd ama ay suuragal ahayd inay ka dhalato saas aawadeed buu cabdullaahi ibnu cumar uu yidhi ilowshiyaha aanu ilownay waxay ahayd kaanat raxmata min allah marka taasoo kale geedkaas in la hoos fadhiisto maadaama nebiga sala allahu aleyh wasalam uu hoos fadhiistay inaanu qabin oo ay fitna ka iman kari lahayd inuu cabdullaahi ibnu cumar sheegaayo ayaa markaa taasi ay ku tusinayso marka mawdic kastaba taa kama qabin suufiyada qaarkood hadda markaysaga waxay sameeyaan aaru xira inay tagaan bay isku dayaan oo buurtii koraan waana buur dheer buurtii intay u baxaan inay laba ragcadood ku soo tukadaan yani markaa qaarulxiraa mawdicaas markaasaad waxaad arkaysaa dad badan oo ku weydiinaya wakhtiyada qaarkood oo odhanaya jabalunuur nuur waxay doonayaan inay taga waxaad arkaysaana iyagoo markaysa markaa dhaladun ay ka saarayen buurta iyo qaar sii korayey qaar ka soo degaya ya marka nebigu sala allahu aleyh wasalam qaaru xiraa goorta uu ku cibaadaysan jiray waxay ahayd qabla albictha markii loo waxyoodoo jibriil u yimid dabadeed inuu dib u tegey lama soo rarin inuu dib u tegey mid la soo raray ma aha marka sidaas aawadeed yani mar haddaanu nebigu salى اllahu aleyh wasalam bacda albicsa aanu ibaadaysa aanu ku cibaadaysan mawdicaas aanu ku khalaaweyn oo aanu tegin dee in waxa weeye markaa la tago yani ma aha oo cibaado markaysa waxa laga dhigto alian ma habatat khusuusiyatuhu bihi milu jawaazi jamcihi bayna akara min arbaci niswati binikaax waxa haleelaya nooca caadada libaasyada iyo ashyaadaas oo kale mooyaane wixii dee daliil qawliya oo in la sunnaynayo ay ka muuqato loo hayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam u ammaanay nooc dharka ka mida in la xidho ama sifo gaara uu amray sifadaasi waxay noqonaysaa sifo waxa weeye tashriiciya oo lays amray noqonaysa sifo gaara oo la nahiyeyna waxay noqonaysaa mid reeban oo sifooyinka qaarkood oo libaasyada ku saabsan ama noocyada qaarkood oo libaasyada ku saabsan waxay noqonayaan midaan waxa weeye bannaanayn in la nahiyo oo la reebay daraaddeed bayna u bannaanayn sifo gaar libaaska ku saabsanna wuxuu noqonayaa markaa mid lays amro maluuba buu noqonaya maadaama deliil gaar oo qawliya markaysagaa loo hayo yani saas yada ah ayuu noqonaya waxay laakiin culamada qaarkood ay yidhaahdaan ashyaada caadada ah ruuxii u sameeya yani jacayluu nebiga jecel yahay sala allahu aleyh wasalam iyo itibaacu raacayo iyo jacayluu nebiga jecel yaho ku dayanayo u sameeyaa yani yu'jaru calayhi in sha allah bay culamada qaarkood yidhahdeen bacdu ahli cilmi sidaas yada ah ayay markaa yidhaahdeen ثالثا ma habatat khusuusiyatuhu bihi ashyaada caadada waxaa soo gelaya kabaha noocu qaadan jiray nebigu salى اllahu alيyه wasalam waxaa soo gelaya timaha uu nebigu salى اllahu aleyh wasalam kala rogi jiray caadaة اlcarab bay ahayd in timaha la kala rogo nebiguna salى اllahu aleyh wasalam timaha waa kala rogay bale wakhtiyada qaarkood nebigu sala allahu aleyh wasalam yani timaha waa rableeyey oo fatxu maka wuxuu soo galay maka walahu arbacu khadaa'ir iyadoo timihiisu afar rabla ay yihiin ashyada noocaasi waa ashyaa cala sabiili caada oo nebigu sala allahu aleyh wasallam u sameeyey farqiguna waa saa si la'eg timaha la kala rogay oo nebigu kala rogay sala allahu aleyh wasalam lcarab bay ahayd in timaha la kala rogo marka sunno tashriiciya oo bimacnaa qurbo iyo cibaado ay tahay ma aha qowlna lama hayo u odhanaayo markaysaga markaa kala farqiyati maaha bes waa ficil ficilkaasna bimuqtada alcaadu ahaa bimuqtada alcaada ayuu ahaa marka yani waxay gelaysaa nooca caadaadka ayay markaysaga gelaysa nooca caadaadka ayay gelaysa bal hadda mawduuca sheikhulislaam ibnu taymiya baa aad ugaga hadlaya qaacida jaliila fi tawasul wasiila ha loo raajaco wuxuu nabigu sal allahu aleyh wasalam caado u sameeyey aanu tashriic cibaado u samayn in tashriic cibaado loo sameeyaa inay khalad tahay ayuu adugu nuxnuxsanaya uga hadlaya alia maa sabatat khusuusiyatuhu bihi waa kay sugnaatay dadka qaarkood waxay huluwi ku samaynayaan oo ku talax tegayaan timaha kala roggiisa haddana marka waxa garhkii uu nebigu sal allahu aleyh wasalam amray in la sii daayo yani ma sii daynayaan waa shicaar iyagu markaysa markaa ay samaysteen oo ay shicaar ka dhigteen shiikhoodu ruux u fasaxa mooyaane ruux kale timaha ma jari karo markuu timaha jarayo wuxuu u baahanayaa inuu ka idan qaato markaysaga markaa shiikhooda deeto noocaasi markaysaga mid daliille maaha waana mid baila waa mid baila daliil sheegaya timaha kala farqiyana ma jiro ficilka uu nebigu sameeyena bimuqtada alcaadi u sameeyey ashyaadii qawliga ahaa uu nebigu markaa amray yani ma ilaalinayaan waxay ilaalinayaan in waxa weeye shiikhoodu uu ku yidhi saa saa yeela oo shicaara ay saa ka dhigteen dee taasi waxa weeye sunnihii nebiga sala allahu aleyh wasalam markaa waxay noqonaysaa inaynay ku sugnayn ee ay tahay yani markaa shicaara iyagu iska samaysteen marka ay tahay haalisan maa habatat khusuusiyatu bihi sala allahu aleyh wasalam waa kay sugnaatay gaarnimadiisa ay nbigaarnimadiisa ay nebiga ku gaar tahay salى اllahu aleyh wasalam milu jawaazi jamcihi waa sida kulmintiisu inay bannaanayd nebigu salى اllahu aleyh wasalam kulmiyo bayna akara min arbaci niswati binikaax afar dumara wax ka badan inuu guur ku kulmiyaa inay u bannaanayd waa arrin nebiga salى اllahu aleyh wasalam ku khaas ahaa liqowlihi tacaala macnaa u daliila hadalkiisu allah uu yidhi yaa ayuha annabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka nebiyow waa kuu xalaalaynay yacni dumarkaaga iyo xaasaskaagaanu kuu bannaynoo kuu xalaalaynay wa kunna akhara min arbaci niswa wa kunna akara min arbacin waxaynay ahaayeen qaar ka badan afar wa nikaaxi alwaahibati nafsaha iyo sida bannaanaanshahay nebiga sala allahu aleyh wasalam u bannaanayd gabadhii nebiga u hibaysay oo siisay nafteeda inuu guursadaa inay nebiga u bannaanayd sala allahu aleyh wasalam iyadana waxaa sugnaatay inay nebiga u gaar ahayd liqowlihi tacaala waxaana u daliila hadalkiisu allah uu yidhi khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin wamra'ata mu'minata in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin waxaanu kale ku bannaynay gabadha nafteeda nebiga u hibaysay sala allahu alayh wasalam hadduu nebigu doono inuu guursado xalaal bay u tahay inuu guursadaa xaalay nebiga u gaar tahay oo aan mu'miniinta kale la wadaagin fahada laa shirkata liaxadin macahu fiih kaas wax wadaagi kuma sugna oo cidi lama wadaagto nebiga sala allahu aleyh wasalam oo gabadha waa waahibadda ah ee nafteeda u hibaysa oo siisa nebiga sala allahu aleyh wasalam biduuni mahrin baa nebigu guursanayaa sala allahu aleyh wasalam meher inuu u yeelo oo xoole uu ku meherinayo yani markaa inuu u yeelaana laazim kuma aha laakiin cid kale uu meherku ka dhacaya oo biduuni mahrin uu ugu bannaanaanaya yani markaa ma jiro hadday gabadhi u cardiso nafteeda markaa nin u cardiso waa inuu markay sida dumarka kale loo guursado kale waa inuu u guursadaa laabudda min mahrin meherkaasi ha ado mid mafruuda oo marka hore la magacaabo oo caqdiga lagu sheego ama ha ahaado mid waxa weeye mufawado ha noqoto oo yaan laba magacaabine haddii uu ka dhinto ama uu u dukhuulo ayay markaana mahrulmisli waajibsanays yani laba shay buu markaa ku waajibaya haddii mufawado ay taho meher aan marka hore la cayimin oo la sheegin meherkii wuxuu ku waajibayaa ima bimowti zawjiha walow lam yadkhul hadduu ninkeedu ka dhinto walow yaan uba dukhuuline meher waa u waajibaya waa mufawadadii baynu ka hadlaynaa ta kale uu ugu waajibaya waxay tahay waa dukhuul waa inuu u tago taana meherku waa ugu waajibaya mahriga u waajibayaana mahrulmisri buu noqonaya marka noocaas nebiga sala allahu aleyh wasalam inay ku khaas tahay deliilka loo hayo cid eh, ku dayan karta oo nebiga kaga dayan kartaa ma jirto raafidada ama shiicada waxay yidhaahdaan dumarka ninka u bannaani inuu guur ku kulmiya afar kuma gaar aha oo bimacnaa afar uguma badna ee ilaa sagaal dumara ama ilaa siddeed iyo toban dumara waa kulmin karaa qaraa'ibta ay la yimaadeen waxaa ka mid a ilaa siddeed iyo toban buu guur ku kulmin karaa xaggaa ka qaadateen markii la yidhi waxay yidhahdeen masna waa labalaba labiyo laba isu gee waa afar wahulaasa waa saddex saddex alaasa zaid halaasa eh, waa sita waa lix isku toban bay noqotay wa rubaaca iyaduna waa afar afar waa arbac zaa'id arbac iyaduna waa sideed marka marka la isu geeyo majmuucu iyo toban u bannaan aayadda nisaa baanu bacdi ka midna waxay yidhaahdeen maya sagaal baa guur lagu kulmin karaa saas yadaa bay yidhahdeen taasi waxay ka hor imanaysaa yani nusuusta iyo ijmaaca ayay labadaba ka hor imanaysaa oo adilo iyo nusuus diidaysaa waa jirtaa afar dumaro wax ka badan in guur lagu kulmiyo sida xadiiskii khaylaan aلsaqafi ku saabsanaa ikhtar minhuna arbaca wafaariq saa'irahuna culammada muxadisiinta bacdi ka midina waa quweeyeen oo waa taxsiiniyeen o waxay dhahen wa xadiis xasana wa kadalika xadiis kaleo isaguna ku soo arooray nin shan dumara qabay in nebigu salى اllahu aleyh wasalam laga soo wariyey inuu markaa tashanaad inuu mid inuu sii daayo u amray waa sii kabaya waxaa kaloo laga qaadanayaa aayadda lafteeda oo marka leeyahay yani masna wa hulaasa wa rubaaca waxaa loo jeedaa dadkii baa laga hadlayaa raggii markaasaa leeyahay laba laba guursada dee afar guursada marka laba laba guursada maaha kana labaha guursado kana labaha guursado kana labaha guursaday noqonaysa man wathulaa waa saasi leeg waa saddex saddex ee ruux keliya yani in lix hadda loo sheegayo maaha haddii waxa weeye cid jamaca lala hadlayo oo la yidhaahdo lacagtan markaysa markaa dee laba laba u qaata inuu yidhahdo laba iyo laban qaadanaya afar saddex saddex u qaata may lix baan qaadanaya saddex saddex u qaataa layidhi dee waxa weeye tawsiic bay noqonaysaa saddexdan iyo labadan iyo afartan la sheegaya ee ma aha markaysagaa inuu wada kulansanayo maaha ta kale marka la yidhi laba laba haddana saddex saddex haddana afar afar macnaha waxaa laga tilmaamayaa wowgu waa bimacnaa aw buu u dhacaya yani markaa saasuu u dhacaya yani looma jeedo inta isku wada darsada laga tilmaami maayo oo muraadku saa maaha marka inay laba bannaan yihiin saddexna bannaan yihiin afarna bannaan yihiin aayaddu waa ku tusinaysa asalna waxa u ah yani waxyaalaha marka abdaacda waxaa asal u ah xurmo inay xaaraan tahay wax daliil banneeyey mooyaane dee intii kale waxay ku baaqi noqonaysaa ee ka badnayd in shan guur lagu kulmiyo iyo wax ka badanba xurmadii bay ku baaqi noqonaysa alaslu baqaau ma kana cala ma kan walaslu fi labdaaci altaxriim ta kale ijmaacii baa ku sugan oo waxay ku ijmaaceen yani ahlu sunna waljamaca iyo salafulumma waxay ku ijmaaceen in afar dumara wax ka badan cidaan nebiga ahayn inay guur ku kulmin karin saas yadaa bay ku ijmaaceen marka nusuustii iyo ijmaacii bay intaba khilaafsan tahay in wax ka badan afar in guur lagu kulmiyo bannaynta loo bannaynayo axaadi almu'miniin marka waa arrin nebiga u gaara inuu sagaal dumara guur ku kulmiyaa mid nebiga u gaarabay waxaa aad u layaab badan suufiyada soomaaliya ka jirta qaarkood inay bannaysteen afar dumara wax ka badan inay guur ku kulmiyaan iminkadan waxa nool mid sagaal dumara marka isagaa qaba oo sagaalkaba anaa qaba waa macruuf waa la garanaya shiikhiisu isaguna sagaalkaasu qabe shiikhiisa shiikhiisuna sagaalkaasu qabe waxaa lay sheegay marka lagu yidhaahdo war sagaalkan dumar ayaa ku banneeyey wuxuu odhanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam sagaal dumara ma qabay haa marka la yidhaahdo ayuu odhanaya ilaahay ma yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana haa marka la yidhahdo odhanaya iga saara bidciga haa haa iga saara dee laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana ma soo gelaayo waayo waa khaas arrinkani waa arrin nebiga ku gaar ah yani mid lala wadaago oo lala iman karo cid kale samayn karta ma raabican ma kana bayaana linasin qur'aaniyin waa kii yani ahaaday mid caddaynaya nas qur'aaniya caddaynaya nas qur'aanka loo nisbeeyey bimacnaa aayad qur'aanu caddaynaya ka qaطcihi salى اllahu alayh wasalam waa sida goyntiisa uu nebigu salى اllahu aleyh wasalam gooyey yada saariqi tuugga gacantiisa uu ka jaray min alkuuci yani kuuca uu ka jaray waxaa loo jeedaa jalaqsatayda uu ka jaray laakiin kuuca waxaa la yidhaahdaa jalaqsatayda geesta yani soo xigta yani suulka bimacnaa jalaqsatayda oo dhan lama yidhaahdo lama yidhaahdo kuuc ee kuuca waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye laftan markaa ka dambaysa suulka ka dambaysa halkay ku dhammaanayso dacalkeedaasaa la yidhahdaa oo dacalkaa suulka soo xigta halkaasaa la yidhahdaa bayaanan liqowlihi tacaala wuxuu uga jaray nebigu sala allahu aleyh wasalam kuuca gacanta uga jaray bayaanan caddaynuu caddaynaya daraaddeed liqowlihi tacaala hadalkiisu allah uu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma yacnii ninkii waxadday ninkii waxaday iyo gabadhii waxadday gacmahooda jara ay wa fii ma yutla calaykum xukmu asaariqi wasaariqati faqatacuu aydiyahuma wa ka acmaali alxaji iyo sida acmaasha xajkaoo kale weeye wasalaati iyo acmaasha salaada fahumaa bayaanu liqowlihi tacaala waa caddayn hadalkiisu ilaahay uu yidhi la caddaynaayo wa aqiimu asalaa ooga salaada wa qowlihi iyo hadalkiisu ilaahay uu yidhi caddayn la caddaynayo weeye walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila ilaahay waxaa u sugnaado u waajibay dadka korkoodana ugu waajibay xiju lbeyti beytka in la xajiyo man istaaaca ilayhi sabiila wuxuu ugu waajibay calaa man istaaaca ciddii kari karaysa ilayhi sabiilan waddo uu ku gaadho awoodi karaysa walida qaala sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed buu nebigu u yidhi sala allahu alayh wasalam salluu kama ra'aytumuunii usallii u tukada yani salaad la mida tukada salaad la mida salaadda ay aragteen anoo tukanaya wa qaala wuxuu kaloo nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam khuduu canii manaasikakum iga qaata manaasigtiinna oo bimacnaa sida loo xajinaayo iga qaata fahada alqismu xukmuhu lilummati xukma almubayani noocan ama qaybtan xukmuhu lilummati xukunkiisu ummadda u yahay xukmu lmubayani ka la caddaynaayo xukunkiisa wey bilfatxi ismu mafcuul laga dhigo mubayan la yidhaahdo xukmu lmubayani fa fi lwujuubi waajibun kii waajibka ahaa gudihiisa wuxuu noqonayaa waajib wa fii hayrihi bixasabi kii aan waajibka ahayna wuxuu noqonayaa kolba qadarkuu yahay hadduu sunno yahayna sunnu noqonaya amarka uu caddaynaya hadduu markaa sunne yahay ama shayga uu caddaynaya hadduu markaa yahay sunne oo manduub yahay ficilkuna wuxuu noqonayaa mid manduub ah in la sameeya manduub buu noqonaya hadduu yahay ku caddaynaya amar waajiba ah hadduu caddaynayana sida uu ku caddeeyey in la sameeya waxay noqonaysaa mid waajibah mid waajibay noqonaysa marka noocani wuxuu yahay nas qur'aaniya ama daliil qur'aaniya hadduu caddaynaayo ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam oo u bayaaminayo waxa uu leeyahay ka uu bayaaminayo xukunkiisuu leeyahy xag waajibnimo iyo xag sunnanimoba hadduu waajib yahay iyo hadduu sunno yahay yani mid walba wuxuu markaa noqonayaa kuwa caddaynaya xukunkiisa wa aqiimu salaa aqiimu salaa waa waajib waa amar waajiba ah aqiimu salaa salaadda ooga salaadda ooga markaa maadaama ay waajib tahay ficil baa nebigu ku caddeeyey sala allahu aleyh wasalam sida salaadda loo oogaayo o loo tukanayo مع تحيات marka siduu nebigu u إخوانكم sameeyey in loo في sameeya منهج waxay noqonaysaa online. mid waajibah mooyaane wax daliil caddeeyey in shaygaasi aan waajib ahayn ila nebigu wuxuu sheegay inuu markaa ficil ku caddeeyey oo wuxuu hi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii bacdi baa waxay yidhaahdeen maye qowl baa nebigu ku caddeeye waa kaa yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii laakiin waxaa la yidhi qowlkani kaafi ma aha haddaan ficilka la eegin bes qowlku wuxuu tilmaamay in bayaankii uu ku ixaaleeyey xagga markaysa markaa ficilka oo ficilka la cuskanayo oo sidaa uu sameeye loo raacayo laakiin kayfiyaddii salaaddii iqaamo loogu samayn lahaa oo loola iman lahaa ficilkii baa laga qaadanaya marka waa inuu ficilkii mubayin yahay marka amarkii aqiimu salaa waxa bayaamiyey ficilka ficilkaasi wuxuu noqonayaa mid waajiba buu noqonayaa shay kasta uu nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam waayo bayaan wuxuu yahay aqiimu salaa waxaa ka hadhaya uun wax deliil ka reebay waajibnimada oo deliil loo hayo inay sunno tahay wa ilaa waxa asala wuxuu nebigu sameeyey inay waajib tahay ee salaada ku sameeyey waayo aqiimu salaa bucadayni waxaa la mida xajka walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila xajkii in la sameeyaa waa waajib aayaddaana sheegtay inuu waajib yahay haddaba sida loo xajinaayo nebigu sala allahu alayh wasalam ficil buu ku caddeeyey wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caami haada yani marka iga qaata manaasigtiinna lacallii laa axuju bacda caami haada ama laa alqaakum bacda caami haada marka wax kasta uu nebigu sala allahu aleyh wasalam xajka ku sameeyey waxaa asala inuu waajib yahay waayo yani daliilka uu caddaynayaa waa amar qur'aani ah oo waajib ah marka kuu caddaynaya xukunkiisuu leeyahy waxaa ka hadhayan wax daliil sheegay ama daliil laga helay yani inaynay waajib ahayn yada waa laga reebaya asalkii markaa waa ka baxaya halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk